rb اlcaalamiin wslى اllah عlى mxamedi wعlى ali mxamed <clears throat> rab اshrax lii sadrii wyasir lii amrii wxlul cugdaة min lisaani yafqahu qowlii qala اlmusanifu raximah اllah wاlأmru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa smu naaxu sahwa xayaal wاlsm minhu mucrab wmabni lishaabahin min alxuruufi mudni kashaabahi اlwadciyi fi smay ji'tana wاlmacnawiyi fi mataa wfi huna وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وصما qaala musanif raximah llahu tacaala siwaahuma alxarfu kahal wafi walam ficlu mudaaricun yaliilam ka yasham waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii alfiyat bni malik waxaynu soo qaadanay ficilka calaamadaha lagu garanayo ayaa sheekhu raximah llahu tacaala uu inoo soo tilmaamay iyo ismiga halkana wuxuu doonayaa inuu tilmaamo xarafka waxyaalaha lagu soocayo ee lagaga garanayo ismiga iyo ficilka wuxuu yidhi alxarfu xarafkii siwaahumaa ay siwaa qaabilay calaamaatihimaa ismiga iyo ficilka calaamadahooga labada aqbala oo ah ismiga iyo ficilka kaka soo hadhay weeyi wadaalika tusaalihii in wuxuu ahaaday ka hal hal oo kale ayuu ahaaday wa fii fii oo kale ayuu ahaaday waa lam lam oo kale ayuu ahaaday ficlun ficil ficilka oo mudaaricun mudaaric ihi yelii waxa uu la xidhiidhaa ay huwa ficilkaasi lam lam ayuu la xidhiidhaa wadaalika tusaalihii kaain wuxuu ahaaday ka yashamu waa urinaya iyagu xil lamid a ah weeyaan wa maadiya alafcaali ay wa misooc maadiya alafcaali afcaasha maadigeeda waxaad ku soocdaa bitaai bitaai ta'dii aynu isla garanaynay wasim ficlalamri ficilka amar calaamadi binuuni nuuntii aynu garanayna ku calaamadi xilima in fuhima haddii la fahmo amrun alab haddii la fahmo fuhima la fahmo ay huwa alabka dee fasimhu binuuni nuuntii ku calaamadi walamru ay wadaalulamri alabka ka tusinaya in lam yaku haddii aanu ahayn maxallun degitaan linuuni ay kaainan linuuni nuuntii mid u sugnaaday fiihi daalulamriga dhaxdiisa ugu sugnaaday huwa daalulamrigaasi ismun ismi weeyi wadaalika tusaalihii naxwu sah iyo wixii lamid a weeyi aamus iyo waxayahaalan soo qaabil iyo wixii lamid a weeyi sheekhu raximah llahu tacaala halkaa waxa uu ku tilmaamay xarafku waxyaalaha uu kaga soocmayo ismiga iyo ficilka waana inuu ka madhnaado calaamadii ismiga iyo calaamadii ficilka shantii calaamadooda ismiga uu lahaa iyo afartii calaamadooda ficilka aynuu soo tilmaanay mid kamida waa inaan aqbalin calaamadiisu waa sidaa marka calaamadiisu waa cadamiye wey calaamatulxarfi cadamiya waa calaamo la'aan haddee su lagu weydiiyo la hahdo xarafkii waa mid wujuud oo waa jira calaamadiisiina waxaad leedahay waa cadam shay cadamiina shay jooga calaamo uma noqdo waxaanu leenahay cadamkan baa cadamkan laba u qaybsama cadam mutlaqa iyo cadam muqayada loo qaybiya marka cadamkaynu ujeedna waa cadamka muqayadkaa weeye ee kii mutlaqaaha maaha wuxuuna ku tusaalaye sheekhu saddex xaraf hal iyo fi iyo lam saddexdaa xaraf ku tusaaliyey dan buu ka oo danta uu ka waxa uu baraarujinaya xarafka in laba loo qaybiyo mukhtas iyo hayrulmukhtas mid wax gaar ku ah iyo mid aan wax gaar ku ahayn labadaasaa loo qaybiya kii mukhtaska ahaa waxa uu ku ishaaray kii hayrulmukhtaska ahaa waxa uu ku ishaaray hal buu ku ishaaray ficilna way gashaa ismina way gashaa hashu oo waxaad odhan kartaa hal zaydun qaaimun waxaa kalood odhan kartaa hal qaama zaydun marka iyadu waa mid mushtarag ah oo la wada leeyahay fiida iyo lamtana waxau ku ishaaray kii mukhtaska marka kaa mukhtaska isaga laftiisu laba loo qaybinaya mukhtasun bilasmaai iyo mukhtasun bilafcaali mukhtasun bilasmaai wuxuu ku tilmaamay fiida mukhtasun bilafcaalina wuxuu ku tilmaamay lamta ayuu ku tilmaamay marka waa lasoo ikhtisaariyey marka la qaybinayo xarafka in loo qaybiyo saddexdaa in loo qaybiyo wa mukhtas iyo hayru mukhtas mukhtaskii baynu sii qaybnay nu qaybnay mukhtasun bilasmaa iyo mukhtasun bilafcaal haddee la bastiyo laakiin sideed baa loo qaybiya sideed ayaa loo qaybinaya sideeddaasi waxay ka soo baxayaan ka mushtaraka ee hayru mukhtaska allabaa ka soo bixi inuu camal falo camalfalkaa uu camal falaya uu noqdo camalfal caama iyo inaanu camal falinba soo laba ka mukhtaska ismiga gaarka ku ana saddex baa ka soo bixi inuu camal falo fal caama iyo inuu camal falo camalfal gaara iyo inaanu camal falinba soo saddex maa ka ficilka gaarka ku ana saddex baa loo qaybin inuu camal falo camalfal caama iyo inuu camal falo camalfal gaara iyo iyo inaanu camal falinba waa imse marka sideed baa ka soo baxaya marka sideed baa ka soo bixi ka mushtaraga labaa ka soo baxay baynu nidhi inuu camal falo camalfal caama iyo inaanu camal falinba inaanu camal falinba waa hal hashuma camal falasa waana mushtara waa la wada leeyahade wax camala ah nama keenayso iyo inuu camal falo camalfal caama waa alxuruuf almushabahatu bilaysa ficilna way geli kartaa ismna way geli kartaa laakiin markay ismiga gasho ayaa camal falasa camalfal caama oo maxay keeni jirtay tarfacu lisma rafciyo nasb may keeni jirin de rafciyo iyo nasb waa mushtara waa camalfal caama wey ficilna waa la rafciya waana la nasbiya ismina waa la rafciya waana la nasbiya ka ismiga gaarka kuwaa saddexda ka soo baxayana ka mukhtaskii muxuu noqonayaa waa xurufuljerki jerka yaa gaar u leh camalka jerka la dhaa yaa gaar u leh hoos dhigayaa iskale ismiga de camalfalkaasi camalfal gaara munahay iyo inuu camal falo camalfal caama camalfal caamkiina waa iniyo walaaleed maxay gaman jireen rafciyo maxay keenaan iyo nasbo camalkaa ayaa iskale marka munacaam ahayn ismina waa la rafciyaa la nasbiyaa ficilna waa la rafciyaa waana la nasbiyaa iyo inaanu camal falinba alka waran al yaa iska ismiga may camal fasha maya wey ficilka saddexdiisa qayboodaynu ka soo saarnayna inuu camal falo camalfal khaasa jawaasimta ka waran ya la jismiya camalka haya gaar u leh ficilka ismi lama jismiyo sooma ismi lama jismiyo iyo camalfal caama inuu camal falo waa nawaasibtii ficil keliya lama nasbiye ismina da waa nasbiya iyo inaanu camal falinba dadii ka waran iyo siin iyo sawfa iyo kuwaas ma camal falaan markaa sideeddaasa ka soo baxaya sideeddaas ayaa kasoo baxaya hadii lasii bastiyo intaasi shadriga hore ku tilmaamay kadib sheekhu waa ka gudbayo wuxuu inoo caddeeyey ficilka qaybihiisii calaamadihiisiibu markii hore si guud ahaana uusoo sheegay afar calaamadood buu usoo tilmaamay haddana waa qaybinaya wuxuu qaybinayaa maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaas u qaybinaya kadib calaamadii mudaarica waxa uu ka dhigay inay asaxdo lam inay geli karto inay lami geli karto inay asaxayso oo uu aqbalayo ficilkii ayaa calaamo uu uga dhigay calaamado kalena way jiraan oo mudaaric uu leeyahay laakiin taasuu ku gaabsaday taasi ayuu ku gaabsaday wuxuuna ku tusaaleeyey lam yasham yashamu buu ku tusaaleeyey shamadan laba ficilba waan ka keeni karnaa inaynu ka keenno ficila oo shamimaa markaa yashamu buu noqonaya mudaarici iyo inaynu ka keenno yashumu buu noqonaya mudaaricina lakin wax fiican male inaynu ficilo ka keenno markaa muxuu noqonayaa lam yashama buu noqonayaa de haddaad ka keentidna lam yadrib buu noqonaya kan kale idqaamkuun baa u diiday de inuu muuqdo waa ka gudbayo wuxuu tilmaamay ficilka maadi waxyaalaha lagu garanayo isna gaarka u ah wuxuu ku tilmaamay bitaabu ku yidhi bitaa asha ku jirta maynu garanna waa ahdiye weyaan tadii aynu isla garanayna taad taaulfaacil iyo iyo dee taa taaniid mina labadan ila xale baan soo tilmaanay bitaa markaa waa ti aynu isla garanin waa taa taaniidkii iyo iyo tadii loo yaqaanay taaulfaacil taaulfaacilna waynu garananaayo ama madmuuma ha noqoto ama maftuuxa ha noqoto ama maksuura ha noqoto dee tautaniidna waan ka wada dhereegsanahay yaa gaar uleh yaa gaar ule culimo ficilka maadi baa gaar uleh ficilka maadi ayaa gaar uleh oo calaamad ayuu tahay waayahay maadi mayo wax kale ma gasho sida tabaaragta oo kale tabaaragta ya daljalaali walikraam nicmat ilmar'atu hindun bi'sat ilmar'atu dadun kuwa ficilkii amar ba usii gudbay ficilka amarna wuxuu yidhi ko waa inuu nuunu tawkiid aqbalo nuunu tawkiid he waa inuu aqbalo waayo ficilka amar calaamadiisa maxaynu ohan jirnay murakabatun min shayayn laba shay bay iska saaran tahay waa in u nuunu tawkiid aqbalo calaamadda waa u sheegay oo muxuuna yidhi wasim binuuni ficla amri buu ku yidhi sooma shardigii labaadna wuu daba dhigay ila waynaga nidhi laba shayba iska saarantahe oo waa maxay waa addalaalatu cala alamri bisiiqatihi waa inuu alabku tusiyo u fiirso waa inuu alabku tusiyo weliba alabka waa inuu kugu tusiyo bisiiqatihi waa inuu kugu tusiyo isagu siiqadiisa waa inuu kugu tusiyo sida ukhrijanna oo kale idribanna oo kale idriban oo kale waana tawkiid alkhafiifa ficilkii amarna calaamadiisi halkaas kaga baxay kadib wuxuu u gudbay masale ah kelmadii haddii ay tusiso alab u fiirso kelmadii hadday tusiso alab alab ha tusise laakiin ayna nuuntii aqbalin maxaa la samaynaya ma waa amarun baa la odhan ya may alab waa ina tusisay soo ahayd yaaulmaanata almukhaaaba ama ahayd nuunu tawkiid maxaa loo bixinaya ismu ficil baa loo bixinaya ismu ficil keliya loo bixin masterna wuu iska noqon karaa msterismina u noqon karaayo ismu ficil maa ismina u noqon kara sida darban oo kale taana wuu noqon karaa taana wuu noqon karaa intaan halkaa wuxuu ku ishaaray walamru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa ismu naxwi sahwa xayahal intaasu ku tilmaamay intaasi ayuu ku tilmaamay markaa sah oo kale iyo xayahalan waa laba ismi weeyaan laba ismi weeyi dalab habayna tusiyaane laakin nuunu tawkiid ma aqbalayaan nuunu tawkiid aqbali maayaan oo xaya halanna iyo sahanna iyo sidaa ma odhan kartide laakiin sah waa bimacnaa uskut weeyaan halanna waa bimacnaa aqbil weeye markaa faariqa udhexeeya muxuu yahay uskut iyo aqbil iyo sah iyo xaya halan maxaa udhexeeya horta dalab wayna wada tusinayaan laakin waxaa udhexeeya qabuulu nuuni tawkiidi iyo wa cadamu qabuuliha midna nuunutawkiid bay aqbalaysaa midna nuunutawkiid bayna aqbalayn hadday nuunutawkiid aqbalo waa dalabkiina laga helay waa amar haddee dalab laga helo laakiin nuuntii uu aqbali waayena ismu ficil baa la odhanaya soo warkuma caddo wax adag bug ma jiro marka alxarfu waa mubtada siwaahumaana waa khabar inta kalena waa basiid ficil mudaaric waa mubtada waxaana u cunisiyen eh, sifada laga sifeeyey yeli waa ficil mudaaric faacilkii waa huwa lamna waa mafcuul bikasti lafdiha ka yeeshamuna khabar waa khabaro mubtadiya baan usoo qadarana wa maadiya alafcaali mistu waa maazahu yamiizuhu kabaacahu yabiicuhu miz warkaa waa ficil amar wey maadiyana waa mafcuulkeegii bitaana ku tacaluji mista wasimna iyaduna waxa weeyaan waa wasamahu yasimuhu kawacadahu yaciduhu waa calaamadintii weeye sim ficlal amrina mafcuulba waysataa binununa ku tacaluji inim in amrun fihim amarkan wuxuu uga jeedaa culimo alamru lugawi waa amarkii lugawiga ahaa waa alabkii wey alab buu uga jeeda waa amarkii lugawiga ahaa buu ujeedaayo waa alab weeyaan alab wey marka intani de waa shardiye sooma mayna shardiyahan ficil ku xigi kartaa la lianna adaata shardi laa yaliha ila alficlu cafwan ismi kuma xigi karto maxay ku xigi kartaa un ficil iminkana maxaa lagu xigsiiyey ismi marka maxaan samaynaynaa ficilo shardigii wuu go'an an yahayba ficilkan fuhimada meesha yaalla waa mufasir mufasarka la fasiraya ayaa ficilo shardigiya kaasayna u tahay faacil sida inimruun halaka calaa xaddi qawlihi tacaala inimruun halaka kaasina waa musama unkana waa majruur intaas ma ku kala duwan intaas ma ku kala duwan jawaab shardigiina me waxaanu ka fahmaynaa xaggan horean ka fahmayna fasimhu wasimta horeanu ka fahmayna walamrudan dambe u fiirso amarkii loogama jeedo caadigaa amarkii istilaaxigaa loogama jeedo oo waayo eeg walamru ficilkii amar in lam yakun linuuni maxal haddii nuuntii uu aqbal yahay isaga asama ficilkii amar baa ismiya ma suuragalba ma ficil amar baa ismi noqda saa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa mudaafkaan soo qadaraynayo ka dalabka tusinaya bayna odhanana shayga dalabka tusinaya haddii nuuntii boos looga heli waayo oo nuuntii uu aqbali waayo ismi buu noqonayaa ee amar maa misl fani waa marka wuxuu yidhi sheekhu alxarfu xarafkii siwaahumaa ay siwaa qaabilay calaamaatihimaa ismiga iyo ficilka calaamadahooga labada aqbalaya oo ah ismi ficilka ka soo hadhi weeye wadaalika tusaalihii kaainunka hallhal oo kale ayuu ahaaday wa oo kale ayuu ahaaday walamlam oo kale ayuu ahaaday ficlun ficil cabdifatax ficlun waa mubtade walaa yajuusu libtidaa binakira taqsiim waaya way iska muuqataabo horena waan u sheegay ku yar hoos martayla tahay mudaaricun minan sifilin nacti ma ficlun ficil ficilka oo mudaaricun mudaarica ah, soo ma yeli yeli waxa ula xidhiidhaa ay huwa ficilkaasi lam lam buu la xidhiidha muxuudiin xaraf baa mafcuul noqday kul maa qusida lafduhu fahumasm waa qaacido guudba wax kastoo lafdigiisa loo qasta waa ismi markaa lamtan xarafku ina u dul taagnaani bikasti lafdiyaa bay mafcuul ku taashaa wadalika tusaalihii kainu wuxuu ahaaday ka yashamu yashamu oo kale ayuu ahaaday waaya cabdisalaan ka yashamu ficilkii mudaaric baa la jerayba ka yashamu ya mahadri lama ya waayahay wamaadiya alafcaali bitamiz wasim wamiz calaamadii wamiz sooc maadiya alafcaali afcaasha maadigeeda sooc ay bitaai wuxuu qasriyey waa maxay lidaruurati nadmide bitaai tadii ku soc wasim calaamadii hafoofinslaaliya wasim calaamadii ficlalamri ficilkii amarna calaamadii binuuni nuuntii ku calaamadii aynu isla geranayn waa nuunu tawkiidka ama khafiifa ha noqoto ama haqiila ha noqoto xilima laakiin ila waxaanu calaamadiis waa murakabatun min shayin soo ma nuun ku calaamadii buu ku yidhi lakin waa xilima waa in fuhima haddii laga fahmo mru alb fhima la fahmo huwa amarka dee fasimhu binuuni nuunku calaamadi wlmru ay wadaalmri ama wa mufhimlmriba iska dhe ka alab ku fahansiinaya ama ka alab tusinaya in lam yaku haddii aanu ahayn maxalun degitaan waayahay in iyo lam yaa jasmiye maanta ya oo yaa jasmiye waayahay lam taajis masd alxaqu liman qaruba mise alaqu liman sabaqaad ledid ya alaqu liman qaruba lena shekh lamtana jismisay lamtaa gudda aaway khabarkeegii waa lin nuuni oo uu soo taqadumay maxaluna waa ismiyeyga muakhara laqmada kugu hagaagaysa marka markaad icraamaan u garatid shaygii in lam yaku haddii aanu ahayn maxallun degitaan linuuni ay kaainan linuuni nuuntii mid u sugan fiihi daalulamriga dhexdiisana ugu sugan huwa daalulamrigaasi ismun ismi weeye wadalika tusaalihii naxwu sah iyo wixii lamid a ah weeye aamus iyo waxayahalan soo qaabil almucrab wlmabniyu haadaa maxalu xadiiihima meeshii lagaga sheekeynayo wey mucrabkii iyo mabnigiiba halkan lagaga waramaya oo min alsmi wlficli kamid ah ismiga iyo ficilka waayo xarafku xuruuftu fakuluhaa mabniyatun iyada qacdadeedu waa sida dhammaan waa wada wada mabniba iyadu wuxuu yidhi sheekhu wlsmu ismigii mucrabun mid la icraabo ayaa kaainu minhuy min asmi ismigii ka mid ah wa mabniyun mid la bineeyo ayaa minhu ay kaainu minhu ismigii ka mid ah lishabahin liajli shabahin shabah darteed baa loo bineeyey shabaha oo mudnin dhawaynaya shabahu ismiga dhawaynaya min alxuruufi xuruufta u dhawaynaya halkan sheekhu raximahullah tacaala waxa uu ka sheegaya u tilmaamaya mucrab iyo mebni oo ka mid ah ismiga iyo ficilka ismiga iyo ficilka ismigii mucrabna waa noqdaa mebnina waa noqdaa ficilkiina mucrabna waa noqdaa mebnina waa noqdaa laakiin u fiirso mucrab markii uu tilmaamay muu sababayn sabab muu raacin laakiin mebni marka uu tilmaamay wuu sababeeyey sheekhu ma fahmaysaan inta wuxuyna yidhi wal ismu minhu mucrabun bes u dhaafayba sabab muu yeelay la laakiin wa mebniyun buu ku yidhi mebnigii laakiin muxuu daba dhigay sababbuu daba dhigay isaga sababtu waa maxay wamaa jaa calaa aslihi qaacidadu maxay wamaa jaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi nin baad ku taqaanay weligiiba inuu gaari ku yimaado suuqa isagoo gaadhihiisii ku socdo aragtay war maanta maxaa gaariga ku keena madaro dee waaba caadadiise kolka hore mina caadadiis ahayn markaa ismigu icraab ahaan asal buu u leeyahayba markaa wax su baa ka furinte mebni buu noqday mebni markuu noqday wamaa jaa calaa khilaafi aslihi yus'alu can sababihi sidii loogu yaqaanay si aan ahayn shayga u yimaada maxaa la isweydiinayaa sababtu sidii u ahaa uga leexday de raabti muxuu uga leexday wuu kuu sheego wuxuu ku yidhi lishabahin min alxuruufi mudnin buu uga leexday shee shabah buu uga leexdee wax kale kumay dhicin dhib kale kumay dhicine shabah baa meesha yimida marka waxaynu ka qaadanaynaa ismigu inuu ku kooban yahay laba un waa maxay labadaasi waa mucrab iyo mebni waana sida saxiixa weeyaan sida saxiixa wey waana sida saxiixa naadimkuna uu ku tegsan yahay culimada qaarkood baa yidhi ismigu labadan un maahe waasitaa jirta ismi aan mucrabna ahayn mebnina ahayn baa jiro waasita ya ismiga loo tiiriyey bay dhahan yaalmutakalimka ismiga loo tiiriyey sida ulaami oo kale waa waasita yidhahd waa khisiyun waa mid la dhufaanay bay yidhahdeen khisi bay yidhahdeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sida ibnu cusfuur oo kale wuxuu leeyahay asmaa'adu intay halkaa iska taallo marka lastarkiibiyunbaa la garan kara la ohan kara ama waa mucrab ama waa mabni zamakshari oo kale wuxuu leeyahay acdaadda masruudadaa sida waaxid itnaan waa mucrabna la odhanayo waa mabnina la odhanayo waa waasiday leeyihi laakiin sida raajixa waa sidaa ina maalik uu tilmaamay oo oh, ismigu ama waa mucrab uun ama waa mabni uun misle fani waxaa kaloo inu beytkan ka qaadananaa culimo cilatu binaa'i alasmaa'i munxasiratun fii shabahi alxarfi asmaada horta maxaa loo bineeya binaynta asmaada la binaynaya ciladeeduba waxay ku kooban tahay xaraf shabihitaan ay shabahayso waaba intaaba ismi maxaa loo bineeyey xaraf wuu shabahay intamaad garanaysa waa ismi la bineeyey oo maxaa loo bineeyey xaraf wuu shabahay waaba intaa binaynta asmaada la binaynaya ciladeeduba waxay ku kooban tahay shabihitaan xaraf ay shabahdo laakiin shabihitaankaasi shabihitaan qawiya oo xoog badan waa inuu yahay mid daciifa waa inaanu ahayn oo ka daciifku waa maxay shay khawaasul asmaa oo kale waa inaanu ku soo dariyinoo caarid aanu ku noqon ee mid qawiya waa inuu yahay sida ayun oo kale ayun oo kale de idaafay laasimtaa soma idaafe maadaam laasimta idaafada yaa iskalata soo asmaa soma ya xaraf ma la idaafeeya hay khawaasamaa caaridko kusoo dariyey soma dee la binayn maayo marka waa fudayd marka wuxuu ku tilmaamayaa uun beydkan ismiga inuu mucrab yahay iyo inuu mebni yahay ka mucrabkii waa ka ka nabadgalay xaraf shabihitaankii ka mebnigiina waa maxay waa ka shabahay xarafka isagu waayahay wlsmu waa mubtade mucrabuna waa mubtad labaad min huna waa khabarka mubtadaha labaad mubtadaha labaad iyo khabarkiisa ayaa mubtadihii hore khabar u noqonaya intaa masl fahne wa mabniyuna khabarkiibaa ka go-an waxaanaynu ka fahmaynaa oo ina tusinaya kan ka horeeya lishabahina mabniyun taskaga tacalujay waa ismu faacile mabniyun asluhu mabnuuyun qaacidtu sayid baa ku dhacday mabnuuyun ida jtamacat ilwaaw alyaa wasabaqa axaduma bisukuun qulibat ilwaawu yaaan uma udkimat ilyaau fi lyaa mabniyun uma qulibat idamatu kasra mabniyun bay noqotay saasay noqotay min alxuruufina shabha iskaga tacaluji shabha mudnina waa sifate zamakshari isagu ka leexdaba jaarulahi zamakshari soo ma garanaysi wuu ka leexdaba isagiyo wuxuu yidhi sheekhow mintan tabciidiyadii waaba ismi buu yidhi minta tabciidiyada soo ma garanaysaan ilaa mintu macaani fara badan bay faa'idayn jirtay mintu hadday tabciidiyo noqoto waa ismi buu yidhi xarafo maaba sheekh markaa macnihii muxuu noqon wal ismu ismigii minhu ay bacduhu ismiga barhkii mucrabun mucrab weeyi wa bacduhu barhkiina mabniyun mabni weeyi saasuu ku leyahay isagu samaqshari masku qabsan karnaa waa maya wey wal ismu ismigii mucrabun mid la icraabo ayaa minhu ay kaa'inun minhu ismigii ka mid ahaaday wa mabniyun mid la bineeyo ayaa minhu ay kainu minhu ismigii ka mid ahaaday lishabahin liajli shabahin shabah darteed baa loo bineeyey shabaha oo mudnin dhawaynaya ismiga min alxuruufi xuruufta u dhawaynaya waa shabah qawiya wey ka shabahi wadciyi fi smay jitana wlmacnawiyi fi mata wa fi huna wa ka niyaabatin can ilficli bilaa ta'aurin wa kaftiqaarin usila waaya wuxuu yidhi wadalika shabahaasi kainun ka shabahi shabahoo kale ayuu ahaaday shabaha alwadciyi dejinta loo nisbeeyey shabaha alkaaini ahaaday fismay ji'tanaa waadna soo gaadhay labadeeda ismi dhexdeeda walmacnawiyi wa ka shabahi shabaha oo kale weeye shabaha almacnawiyi macnaha loo nisbeeyey shabaha alkaaini ahaaday fii mataa mataa dhexdeeda ahaaday wa fii hunaa hunaa dhexdeeda ahaaday wa ka niyaabatin ay shabahi niyaabatin naaib noqoso shabaheed weeyi can ilficli ficil naaib laga noqdo bilaa ta'aurin ku saamoobid la'aanteedna wakiil la noqdo ay bicaamilin caamil lagu saamoobo wa ka iftiqaarin iyo wakashabahi iftiqaarin baahashada shabaheega oo kale weeye iftiqaarka oo usilaa alifkulaaq usila la asaleye ay huwa iftiqaarka la asaleye waayahay labadan bayd shaakhu wuxuu ku tilmaamayaa wejhu shabihi buu sheegaya waxaanu ismigu marka la binaynayo ismiwuxuu shaba xaraf buu shabaa sooma oo waxaynu nidhi cilatu bina cilatu binaa'i alasmaai munxasiratun fii shabahi lxaraf baynu nidhi sooma markaa labadan beed wuxuu ku tilmaamayaa wajhu shabihi wujuhdii wujuuhu shabaha ahayd ee ismigu xarafka uu ka shabahayay ayaa ku tilmaamaya waaba arafa waa afar baan ujeeda afartaas waa maxay shabahun hee wadciyun wa shabahun macnawiyun wshabahun isticmaaliyun wshabahun iftiqaariyun ma jiro wax kale waaba afartaaba ismiga intaas maad ka eegeysa ismigan ama shabah wadciyaa ku jira ama shabah macnawiyaa ku jira ama waxa ku jira shabah isticmaaliya ama waxa ku jira shabah iftiqaariya bes mid shanaad ma jira sheekh inta ma la fahmi waaya intii bay noo qaadaa dhigay oo shabaha koobaad waa ashabahu lwadci waa shabaha dejinta loo nisbeeyey isku day adaba in isfahantaan shabaha wadciga loo nisbeeyo waa maxay xarafku dejin ahaan wuxuu asal u leeyahay inuu noqdo hal xaraf iyo inuu noqdo laba xaraf saxiix aslul wadci ahaan xaraf wuxuu leeyahan idin idhi maxay inuu hal xaraf noqdo ama inuu noqdo laba xaraf inuu hal xaraf noqdo sida xarfu jirka bad oo kale bad min mid keliyahan laam laamu jirku ka hor mana mid keliyahan iyo inuu noqdo laba sida min oo kale sida can oo kale mayna labayn waa laba saasuu asal leeyahy waxaa dhici karta inuu khilaafo oo saddex uu iska noqdo xarafku sida sawfo oo kale sawfo mise waa saddex inuu afar noqdo sida lacallo oo kale inuu shan noqdo sida laakinna oo kale saxiix wuu khilaafaya marka asalkiisa wuu ka bixi karaa laakiin asal ahaan wuxuu leeyahy inuu hal noqdo ama inuu laba noqdo ismi iyo ficil ka warrama ismi iyo ficil wadci ahaan asalnimo waxay u leeyihiin inay noqdaan saddex xaraf inay noqdaan afar xaraf inay noqdaan shan xaraf inay noqdaan iyo xaraf ficil hadh inay noqdaan toddoba ismigii toddobu gaari kara wain yusad fiihi famaa sabcan cadaa wain yusad fiihi famaa sitan cadaa ficilkii ficilkii lix ma dhaafo laba ficil baa la sheegaa iwarwaare iyo iweysama soo labada maan jirin halkaa ku tuur sarfigaa ku barateen maxay noo soo haray ismigii toddobu gaadha isaw haddaba haddaynu aragno ka waran ficil ka yar asl wadcigiisii saddex baa yar ban soma ficil hal xarafaad aragtay ficil laba xarafaad aragtay maxaad samayna sheekh ya ficil hal xarafana hadda cibaad aragtay ci ka waran qi ka waran qi ilaali maynahan ci waala maynahan wacaaya ci ci waqaaya qi qi haye maxaad ku samayn marka xageed la aadi ficil laba xarafaad aragtay qul ka waran qul ya ayuha alkaafiruun qul huwa allaahu axad laba laba xaraf qushi haysdhibin waa hayskadeedina waxaad tidahdaa fa fiihi iclaalu bilxadfi sheekh ya iclaal baa ku jira oo xadaf baa galay dee xaggii sarfigiy xaggaasaa lala aadaya isaga maslifanaynta waa ficilkii waxaynu aragnay ismi hal xarafa ama waxaynu aragnay ismi laba xarafa maxaynu odhanana ismigan halka xaraf noqday hal xaraf inuu noqday yaa aslulwadci u lahaa xara xarafuu shabahay ismi waxaynu aragnay laba xaraf noqday laba xaraf iyo asrood cehaal u lahaa xaraf xaraf buu shabahay maadaama xaraf uu shabahay oo laba xarafu noqday ama hal xarafu noqday waa mebni maxaynuu banaynay xarafuu shabahay xaguu ka shabahay xagga wadciguu ka shabahay hadda mad fahmeen soo si fiican midaan fahmin tusaaluhu ku siiyey maxaa maxay ji'tanaa ji'tanaa waadna soo gaadhaweyen macnuhu waayo mafcuul buu gudbiyey soo ma aragti ficil kale ayuu tadmiininaya oo dhansiinaya jaay waa laazima jaa zaydu zayd baa yimid baa taqaanay ya haddaad aragtid jaa oo mafcuulu gudbay uuna soo gaadhay weyaan macnuhu waa tadmiin baa ku jira ta'da ka warran haddaba ile ta'da u socda iyo naade taad mina xaraf keliyahan haddana mayna ismi ahayn ya dee yay shabahday ile ta'dani waa mebniye mebniyun cala fatxa ad odhanaysa waa maxaamud bin sheekh de xaraf ii shabaday oo xaggee ka shabahday xagga wadcigii ka shabahday iyo dejinta oo hal xaraf oo xaasalula inu noqdo xaraf soo si fican maydaan fahmin marka muxuu shabahay badi xarfu jirka ayadoo kale de hal xaraf laamkii o kale waa hal xaraf naada ka warrama naadu maxay noqotay laba xaraf bay noqotay laakiin iska ilaaliya shardi baan u dhiganaa markuu laba xaraf noqonayo bishardi ka damba inu xarfulan yahay xarfu cillo wa yahay ka dambe ka dambe waa inuu yahay maca oo kale ka war iminka mace waa la icraabaaye yadun ka war damun oo ka war minoo laba xaraf ayn haddana sawta la icraabayo dee ka damaan xarfi lahayn waxbaa ka go-anba damun iyo asalkoogi san mama ahaynba iyo abun iyo ahun iyo masan ahayn ya xadaf loo yaqaano xadfulictibaad baa kaloo ogaan baa loo gooyey damun muxuu ahaa ya damyun yadun yadyun abawun akhawun saasuu ah meelahaasaan ka egeegi doontaan insha alla markaa waxaa shardiga markuu laba xaraf noqonayo ismigii ka dambe inuu xarfulayn yahay muctal inuu yahay baa shardiga ah. markaa yuu shabahay maadi naafiyada kale ka war minti xarfijirka yadoo kale ka war muna wadcigii ka shabiin halkaa taa inooga gudba waad fahamteen bay la tahay shabaha wadciga ka labaad culima waa maxay ya waa shabah almacnawi waa shabah xagga macnaha ah ah sooma shabaha macnawigaana u fiirsada si aad u fahamtaan macnuhu haddii uu yahay macno jusi ah wuxuu asal u leeyahay in lagu guto xaraf macno jusiga haddii aad aragtid macnaha jusiga waxa asal u ah in lagu guto xaraf in lagu guto haddaba halkii xaraf lagaga gudan lahaa haddii lagaga guto ismiga oran ismigani muxuu shabahay xaraf muxuuna ka shabahay xagga macnuu ka shabahay oo xaraf baa lagu gudan lahaa macnaha lagu guto ismiga mislafani waxoogaa yar adagtahay lakin waa iska fudsan marka lagu soo celceliyo insha allah tusaalahan ku fahmaysaan laba qaybood baa loo qaybiyaa kolle waad la wada socotaan ibnu caqiilkuna waa idin dhigaya iska kitaabun baynu na labadaas waa maxay maa ashbaha xarfan mawjuudan wax shabaha xaraf jiro oo jooga oo indhuhu qabtaanba iyo maa ashbaha xarfan hayra mawjuudin wax shabaha xaraf ayna indhuhu qabanaynon jooginba labadaasaa loo qaybinaya muxuu ku tusaaleyey mata iyo iyo hunaa buu ku tusaaleyey haddaba u fiirso istifhaamtu waa macno jusia ah. istifhaamtu su'aal dalabku waa macno jusia ah macno kuliya ma waa macno juziya macnahan juziga ana waxa xaq u leh in lagu guto xaraf maxaa loo dejiyey hamsatu istifhaam tusaale ahaan oo kale waa macno juzi ah. macnaha juziga ah waxa loo dejiyey in lagu guto xaraf oo ah intii shardiyadahayd iyo wixii lamid ahaa haddaba waxaynu aragnay mata mata istifhaamiyana way noqotaa shardiyana way noqotaa sooma mataadu istifhaamiyana way noqotaa shardiyana way noqotaa mata taquumu xillimaad ka casaabad iska odhanaysa hadaba mataadan soo istifaamiye maa macnaha istifaamtu waa macno juzi ah yaa xaqu lahaa in lagu guto xaraf xarafkaasina muxuu ahaa hamsatulistifaam mataa taquum attaquumu soo ma maxaa lagu gutay ismigana imikana maxaa lagu gutay ismi idan maxaynu odhannaha ismigani waa mebni muxuu mebni u noqday wuxuu shabahay xaraf oo xaguu ka shabahay macnuhu ka shabahay oo macnaha lagu gutay waxa xaq u lahaa in lagu guto xaraf wuuna joogaa xarafkaasi oo waa hamsatulistifaam carabi way dejisay waa masle xarafka labaad noo tusaaleeyey ismiga labaad noo tusaaleeyey haddaynu dhinac kale u dhigno shardiye aynu ka dhignana aynu nidhaahno mataa taqum aqum jawaasimtii noogu iman doonaaye intii shardiyada ahayd bay shabahday in taqum aqum waxa ka labaad waa hunaa hunaa ka warrama hunaa waa maxay ismu ya wabihunaa aw haahunaa ashir ilaa daani lmakaani wabihi lkaafasila way noo iman doonaaye waa ismu ishaare maynahayn waa ismu ishaare wey haddaba u fiirso ishaaradu waa macne macaanida ka mida wuxuu ahaa in xaraf lagu guto loo dejiyo laakiin carabi mabay dejinba ishaaradu waa macno macaanida ka mida waxay u lahayd in loo dejiyo xaraf lagu guto laakiin carabi mabay dejinba kumay dhawaainba culimada qaarkood bay albaa loo adeegsadaa lakin waa weji iska aciif wey waa weji aciifa haye hadaba ismigan lagu gudanayo ismiishaarihii ilaa asmaishaarana waa mabniye ismigan lagu gudanayo wuxuu shabahabaynu odhanana xaraf xaguuna ka shabahay xagga macnaha xarafkaasina waa xaraf muqadar a oo caraba may dejin laakiin xaq wuxuu lahaa in la dejiyo warmaslfaanagaana se u yar adag yahay ma adko idinkaa kusoo ceeshan doona insha allah kaasina waa shabihii macnawiga xagga macnaha ayuu ka shabahay oo waxaan idin guud ahaan macnuhu haddii macno jus iyo u yahay waxaa asal u leh in lagu guto xara in lagu guto haddaa haddaba ismi lagu guto macnaha xaraf uu shabahaben orana aggii macnuhu ka shabahay ka gudba kaana inagu duldaalinina waa yahay ka saddexaad waa shabaha loo yaqaano shabahulisticmaali ama shabahu niyaaba la dhaa labadaba noqon karta niyaabu sheekhu ka cabirebe kanna waa maxay shabaha isticmaaligiina waa maxay shabaha isticmaaligii waxa weeyaan waxaynu naqaanaa alxarfu yacmalu walaa yucmalu fiih xarafku sheekh wuu camal falaa uun ina zaydan qaaimun maad weligaa aragtaaye bal ina xagga hore caamil ka soo geli adu ma kuu geli ya ya xarafkana maanta fi maxali rafca weligaa maad aragtay xarafkana faacilo fi maxali rafca ama ma jirade marka eeg xarafku yacmal walaa yucmal fi xarafku isaga camal fala laakiin isaga laguma camal falo saxiix walala haddaba haddaynu aragno ismi saasoo kala noqday oo isagii camal falaya eeg laakiin laguma soo camal falayo maxaynu odhananaa ismigani muxuu shabahay xaraf uu shabahay xagkuu ka shabahay agga istimaalku ka haba agga isticmaalku ka shabahay tusaalead ku fahmaysa u fiirso asmaada loo yaqaano asmaa afcaal iminka daraaki zaydan ka waran daraaki waa maxay dee waa ismu ismu ficil ahayn daraakidani waa caamil oo ismu ficilku faacil daaiman wuu u gudbayaa oo wuu qaadanaya mafcuulna waa u gudbayaa hadduu mutacadi yahay oo u gudbayo saxiix haddaba daraakidani waa caamil oo maanta waxay ku amal fashay faaciliyo mafcuulba way haysataa laakiin caamil ma soo geli karo iyada kuma soo camal fali karo ficilka naaibka ka ila adrig ahaa lama odhan karo adrig baa kusoo camal falaya iyada saxiix sida xarafkuba caamil uun uu u yahaye isaga aan lagu soo camal falin waxaan idin agga isticmaalka waxaa looga jeedaa xarafku waxaynu naqaanaa xaraf wuu camal falaaya laguma soo camal falo haddaba haddaynu aragno ismi saaso kala noqday oo isagii si camal falayo wax ku camal falaya laakiin isaga caamil aanu dusha ka soo geli karayn de waa mebni baynu odhanana maxaana mebni looga dhigay xaraf uu shabahay xaguu ka shabahay xagga isticmaal buu ka shabahay ormena basida waaya qayd buu sii raaciyo wuxuu yidhi Ah, bilaa taaurin bu kusamoobid laaanteed kusamoobid laaanteed maxaa lagu saamoobaya caamil baa lagu saamoobaya caamil baa lagu saamoobaya oo waa maxay u fiirso wuxuu ku saarayaa shay isagu ficil naaibkaa laakiin ficilkaa naaibka uu ka yahay ayaa kusoo camal falaya oo uu ku saamoobaya iminka tusaale waxaan ku yidhi daraakidani yay naaib tahay adrijna de daraakisiyada yay tahay adrig bayna arkataa sooma haddaba daraakidani mutaahir caamil ku saamoobaya ma oo adrig baa kusoo camal falasa mayna ohan karna may waa mebni haddaba iyadu waxaanu ka war waxaad ka warantaan barban zaydan ka warrama barban zaydan barban muna master ahayn zaydanna muna isago ku camal falin haddaba barbantani iminka ma mucrab mise waa mebni waa mucrab de oo maxay mucrab noqotay caamilka ay naaibka ka tahay ee idrib a ayay ku saamoobaysaa iyado idrib darban zaydan marka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin midna caamilbaa soo saamaynaya oo kusoo camal falaya gelaya ismu ficilkana caamil baan saamayn gelayn war misle kaasina waa shabaha xagga loo yaqaano shabaha isticmaaliga ah weyan iska yar adkaan jiray lakin waa iska fududaan doona insha alla shabahaasina waa shabaha isticmaaliga ah wey maxay noo yimid kii afraad waa shabaha loo yaqaano shabahuliftiqaar iftiqaari shabaha iftiqaariga ah wey shaba iftiqaarigaana muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa alxarfu yaxtaaju ilaa hayrihi daa'iman xarafku weligiiba muxuu u baahan yahay ya wax kale u baahan yahay macna xaraf xaraf macnihii ma fahmi kartid ilaa inuu galo ismi ama ficil mooyaane markaa banaan isagoo jooga macnihiisii maba wada heli kartid alxarfu laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca hayrihi isagoo naxwaada xarif ma odhan jirin waka markaa u fiirso maadaama xarafku weligiiba uu hayrkii uu u baahan yahay haddaynu aragno ismi isaguna weligiiba baahan maxaynu odhananaa de ismigani u baahan yahay soo ma waa mebni baynu odhanana oo maxaad u binaysay xaraf uu shabahay oo agu xarafka ka shabahay xagga iftiaarka xarafba weligiiba baahda soo maha de ismigana weligiiba u baahan yahay tusaalihiis waa maxay asmaada loo yaqaano alasma almawsuula asmaada mawsuulada ka waran ismiga mawsuul mar muxuu baahan yahay siluu u baahan yahay soo maa macnihiisa mar kasta ma helaysid ilaa aad heshid mooyaane maadaama mar siladii aanu ka maarmayn sida xarafku u baahnaabuu u baahan yahay oo xagga baahitaanka ayuu ka shabahay xarafkii kaasna mana fududan kaasna waa fududaaday markaa xaasilka labadan bayd waxay noqonayaan binuhu lix baab u galaa mudmaraada kow dha asmaau laba dhaha asmaulistifaamka saddex dhaha asmaulishaaraha afar asmaaulafcaal shan asmaa mawsuula lixayn lixdaa haddaba kala siiya afartan mudmaraaddu xaggay gelayaan waa shabihii wadciga ahaa weeyaan xagga dejinta ayaa xarafka ka shabahen asmaada loo yaqaano asmaa shardiga asmaada loo yaqaano asmaa istifaam ama asmaada loo yaqaano asmaa ishaara maxay shabaheen iyaguna xaraf ay shabaheen xaggey ka shabaheen xagga macnaha culimo waa shabihii macnawigaha weeyaan labana waxay shabaheen xaraf jira midna wuxuu shabahay xaraf muqadar ah asmaada loo yaqaano asmaa afcaal shabaha dhinacuu raacaya shabaha isticmaaliga shabaha isticmaaliga haye asmaada loo yaqaan asmaa mawsuulna shabahay raacaysaa shabaha iftiqaariga raacaysa shabaha iftiqaariga ayay raacaysa marka waa basid wax adag ma jiraba haddaba culima u fiirsada shabahan caawo dhan aynu ku dabaqnay labaa loo qaybiya shabah asliya iyo shabah caarida loo qaybiya shabah waa shabah asliya oo xarafkani ficil ismigani weligiiba wuxuu shabahaa xaraf u shabaha shabaha asligiina weligiiba waa muujibun lilbinaai weligiiba binu waajibiya afartan qayboodna isagaa u qaybsamaya shabah wadciya iyo shabah macnawiya iyo shabah isticmaaliya iyo shabah iftiqaariya yaa u qaybsamaya shabaha loo yaqaano ashabah اsli shabaha loo yaqaano shabah اlcaarib isaga labaa loo sii qaybino caaridkaasi inuu yahay muujibun lilbina iyo inuu yahay muujisun lilbina labadaasu isagu sii qaybsami doona lakin suna hadalku idinku badan waxaad ogaataan un shabaha afartan u qaybsamey inuu yahay ashabah اsli inuu yahay saa haysta waa yahay kashabahdan waa khabar mubtadina waa goan yahay wadalika shabaha aynu soo tilmaanay kaainun ka shabahi shabaho kale ayuu ahaaday shabaha alwadciyi ee dejinta loo nisbeeyey shabaha alkaaini ahaaday ismay waadna soo gaaday labadeeda ism dhexdeeda ahaaday walmacnawiyi waa ka shabahi shabaho kale ayuu ahaaday shabaha almacnawiyi ee macnaha loo nisbeeyey shabaha alkaaini ahaaday fii mata dhexdeeda ahaaday wa fii hunaa hunaa dhexdeeda ahaaday wa ka niyaabatin wa ka shabahi niyaabatin naaib noqoshada shabaheegoo kale ayuu ahaaday can ilficli ficil naaib naga noqdo bilaa ta'aurin kusaamoovid la'aanteedna naaib la noqdo ay bicaamilin caamil lagu saamobo wakaftiqaarin waka shabi iftiqaarin baahashada shabaheega weyi iftiaarkaasoo usila weliba la asaleeyey iftiaarkaasoo usila la asaleeyey muxuu ka wadaa iftiqaarkaasi laba shardibay culimmadu usii dhigaan o ila ljumla waa inuu jumlo u baahan yahay waa inuu baahan yahay jumlo waa inuu imika subxaana oo kale iyo cindo oo kale iyo kila iyo kilta oo kale idaafay laazimaan mufrad baa loo idaafeeyaa iftiaarkoogaasi bina ma keenayo waayo jumla looma idaafay de mufrad baa loo idaafeeya kolkaa iftiaarkan waa maxay ila ljumla waa inuu jumla u baahan laba iftiaar usilo waa inuu yahay iftiaarkan mid laazima waa inuu yahay mid caarida waa inaanu hayn mid laazima oo weligiiba ka foqayn shaygan waa inuu yahay waxaa ku baxaya nakirada lagu sifeeye jumlada ka dambaysa oo kale ayaa ku baxaysa nakirada lagu sifeeye jumlada ka dambaysa oo kale oo waxay ku baxaysaa iftiaarkaygaasi waa mid caarido oo haddee nakiradan tarkiibkanba laga dhex saaro magiyadma may baahan tahay me tarkiibka markay ku jirtun bay baahan tahay de sooma haddaynu tarkiibkiiba ka dhex fujina ka warama waa caari eh, sooma iftiqaarkaas muna caarid ahayn ila mid asbiya maaha marka kuwaasoo kale ayaa ku baxaya wami rabulasmaai wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk